asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh saaxiib yaal suwax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa arbaco sideeda maarso barnaamijka falanqeynta waxaanu ku eegi doonaa saaxiibaal wararkii ugu dambeeyey wadahadalka magaalada laascaanood ee dowladda dalka etoobiya wafdi ka socday halkaasi ku doonay in xiisada lagu qaboojiyo hase yeeshee warar soo baxay waxay sheegayaan in wadahadalkaas uu qarku saaran yahay inuu burburo wareys ku saabsan maqli doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa madaxdii hore ee dalka qaar ka mid ah ayaa ka digay muddo kororsi la sheegay inay ku holayihiin eh, guddoonka labadiisa qale baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qoraal ay soo saareen ayay ugu digeen arrintaas waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa kulan looga hadlayay nabadgelyada ah dadka shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka mareykanka oo ajaaliyadda soomaaliyeed oo lagu qabtay dalkaasi mareykanka dhaca iyo dalil kaloo geysanayo qodobadaas ayaan ku eegi doonaa saaxiibyaal barnaamijka xubintii kalamaan ayaa soo kala qeybka ah kusoo dhawaada mar kale ilmaeleno dadkuma hayaame bixiga joogo wiirlaanta adduunyada hubaashe adkama baxdeeno iftilmaele

dadka luulato hawalgu magaadhin hubka laguma tuurin cirka hiraka muuqdo ruuxa taagaysiyo usha midad u haysaa ولي nimanta joogaan adiga warseedee ilintusan weligii kabaabi maaye ilintusan weligii kabaabi maaye oyo yatuumu halkii maanta dad xambaarti aanid karsiisead calad xambaarti aanid karsiise wagaag barnaamijka falanqeynta wararka ayaanu gudagelinaa waxaanu ku bilaabeynaa eh, dowladda federaalka etoobiya ayaa wafdi ka socda waxa ay ku sugnaayeen magaalada laasanood ee gobolka sool halkaas ay doonayeen in wadahadal ay la furaan garaadyada laascanood iyo xukuumadda somalilan musabix cabdi hogaaminayo waxaay ku doonayeen wadahadalkaas in lagu qaboojiyo xiisada ka taagan magaalada laascanood ee gobolka sool oo dagaalo ay ka socdaan dagaaladaasina waxay sababeen khasaaro kala duwan isku jira dhimashii dhaawac xukuumaddu waxay ku dhawaaqday xabad joojin hase yeeshee oo ay dhaqangelweysay dhinacyo kala duwan ayaana ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo hase yeeshee weli muuqato wax dadaalo ah oo hadda socda oo lagu doonayo in si guud xiisadaas gebi ahaanba loosoo afjaro hase yeeshee wafdiga dowladda etoobiya ka socda ee laascaanood ayaa maalmihii lasoo dhaafay wada dadaalo ay doonayeen in arrintan ay ku qaboojaan dhinacyana kuga dhexgalaan hase yeeshee warar soo baxay iminka waxa ay sheegayaan inuu hadalladaas ay qarku u in ay burburaan haddaba sababta iyo halka ay wax marayaan waxaanu ka wareysanay caaqil cabdirasaaq xasan oo loo yaqaano faalug waxaan markore weydiinay bal halka ay marayaan wadahadalka dowladda federaalk etoobiya ee garwadeen ka tahay udhexeeya eh, somalilan xukuumadda iyo sidoo kalete dhinacyada laascaanood gareedada markaasi mas-uulka ka ah dadka shacabka ee halkaa ku dagaalamaya ciidamada bismillahi raxmaan raxiim eh, assamawad iyo dhaqdaada dalxiisba waa salaamaya iyo ummadda intii dhegeysatada eh, salaan ka bacdi eh, way jirtay eh, in aanu shir kula galnay garoowe wafti ka socda etoobiya arrintaasna nimankaas waftigaah waxay ku horreeyeen egeysa hadisay soo mareen waxay yimaadeen garoowe innagana halkaasay nagu ballamiyeen waanu tagnay eh, waxay eh, noo soo jeediyeen eh, muhiimadeedu waa ahayd saddex qodob xabadda in la joojiyo ciidamada in la kala qaado iyo in wada hadal la bilaabo haye anagu sidoo dee cid weliba ogtahay tahay marna weerar maanu ahayn xabad iyaduna waxay ahayd mid difaacahe mid weerara ma ahayn waana lasoo weerarayay iyada oo nooc kasta oo hubka kamid kamida ah naloo isticmaalayo ay ka maqan tahay diyaaradaha iyo misilista bacdaha la yihahdo waaweyn ay ka maqan yihiin laakiin misil kaleba la isticmaalay mm-hmm. nimankaasi ay u isticmaaleen magaalada iyo dadkaba taa waxaanu kaga jawaabnay anagu maxbadna ma fidayn haddana fidi mayno ilaa hadii aana lagu soo fidin marka macnaheedu diyaar baanu nahay xajoojinta qaadistana mm-hmm. de annagu ciidan la qaado ma hayno ciidankani meeshani waa dadkii deegaanka oo isdifaac ku jira wadahadalna intaa diyaar baanu nahay laakiin intaas nimankaasidi ay ku jiraan deegaankaiyada ay ku jiraan wada wadahadal suurtagal ma aha mana macquulna ma noqonayso in wadahadal laga furo iyada oo qorigii iyo xabadii ay ku saaran yihiin oo subax walba ay dee dhacayso ma noqonayso anagu intii aanu markaasi waa nala qaakeen waxaynala noqdeen bishii aanu ku nidhi iyadiibaana ilaa haddeer war laga sugaya Eh, wafdigan ka socda etoobiya ee aad kula kulanteen eh, isimadiina keliya miyaad kulanka ku sugnaa mise waxaa jira dad idinka baxsano amba ha noqdaan madaxda puntland oo qeybka ashirka eh, isimada iyo iyo guddigiisii s iyabaa kulanku ahaa puntland kamay ahayn shirkaa qeyb kama ahayn siyaaro gaara u shirshireen anagu ma naqaan wadanahood kale adbashireen laakiin hawshan eh, isidkii ka taagan iyo gobolka sool puntland kulankeeda qaybkama ahayn sunada iyo jidka saddex iyo soddonka qaybkamid ah mubaashirkaasi ka qayb galay eh, inta loogu yeerayna intaa unbaa ahayd cid kale oo cid kale oo door kulahayd masjidka eh, hal kulan keliya miyaa yeelateen saraakiishan etoobiya ka socday mise waxaa jira kulamo dhowr jir dhacay maya hal kulan baa ciyaara haye waxba la iskuma khilaafin wuxuu marka laysku khilaafo baa wax maxaan ehm, ku dhahdaa shidku dheeraadaa ama jiitamaa ama waktiyo kale laysugu soo noqdaa laakiin dee shid kale ma dheeraan wax iska cad oo wax waliba ay cad yihiin bay u ahaa mhm. annaguna waxyaala cadcad baanu la tagnay oo caqliga saliimka ahi uusan eh, diidi karayn eh, iyaguna niman wax kala garanaya ama dalka iyo deegaankaba yaqaan bay ahaayeen oo nagaba xogron haday doonaan oo xog aan u dhiman aanay jirin waa qaateen markiiba wixii aan usoo jeediyey hmm. waxay loo soo jeediyeen de wixii macmuul ahaa iyo sida ihigalasua ka dhaaday waxyaaba idiin soo jeediyeen maxaa ka mid ahaa runaantii lama odhan karo waxaas ayo de wuxba saddexdaa qodob aan kuu sheegay bay ahaayeen mid walbana sidaa aan kuu sheegay buu u dhacay marka wax laisku soo celceliyey ama laisku khilaafsan yahay masjid eh, waxaa jirtay saddex qodob ay naga codsadeen iyaga oo aad inoo sheegta hadda marka ciidamadii in furiimaha dagaalka eh, laga soo daabalo eh, iyo waliba iyagoo ciidamadii somalilan ay ku sugan yihiin laascanood inaysan wax wada hadal ah, dhankiin aad geli doonin marka siday idinku muuqdeen markii aada shuruudahaas hor dhigteen marka waxaan ku horeysiinayaa arintii haddii ay masuul gruubkiisa kula soo heshiiyeen inuu xabadda joojiyo horta xabaddii ma joogsan oo shalay dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacday kaasi wuxuu ah caaqil cabdirasaaq xasan ololaqaano falaalog markaa ah ka warbixinayay wararka ugu dambeeyay wad hadalka halka ay marayaan ee udhexeeya maamulka somalilan iyo dhinacyada laascaanood gareerida markaas ee dagaalada adag ee kula jira weli barnaamijka ad degeysanaysaan saxiiba dhinaca kale haddii aan eegno qaar ka mid a ah madaxdii hore ee dalka ayaa ka digay muddo kordhin la sheegay in ay wadaan baarlamaanka labadiisa gol ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed alwasaarihii hore ee dalka xasan cali kheere cumar cabdirashiid cabdiweli maxamed cali gaas guddoomiye hore baarlamaanka shariif xasan iyo xildhibaan cabdiqaadir cusuble ayaa ka digay muddo kororsi ay sameysaan golayaasha dowladda federaalk ee soomaaliya bayaan ee wadajir usoo saareen madaxdii hore ayaa lagu sheegay in muddo kororsi ay ku horan yihiin labada aqal ee baarlamaanka waxayna tallaabadaasi ku tilmaameen sharci darro baalmarsan dastuurka dalka waxay sheegeen inaysan xilligan jirin baahi taagan oo la qabo ama oo loo qabo in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka ujeedadiisanu tahay bay muddo korndhin la sameynayo ama loo sameynayo hay-adaha dowladda federaalka madaxweynaha ayay ugu baaqeen in arrintan xagaldaacinta ku ah dalka dadka ka badbaadiyo maadaama uu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadida aasaasiga ee dastuurka barnaamijkaad degeysanaysaan saaxiib yaal haatanna kusoo dhawaada wanaag saaxiibyaal haatanna kusoo dhowaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi eh. dartiis adigoo u liita eh. dawana uga baahan caashaq eh. qofkii ku dabiibi waayey dhagaha kaa sii dabooshay haddana adigoo danaystay dib aan u midowna taagan markaaga haddaad ku diiddo xumaan iyo maahan daadis dembina kaa raaci maayo waar waxaa kaloo la yidhi dawa male nafuu helay dibna uma bogsooto dabaylahaa iflaasida dibindaabiyadiisi dantaaka doonad hoobaad diidda hoobaad doonad inoo ka diida dantaaka jarta aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ah. dal aan dalkaaga ahayn dareenku joog waayo war kalamaanay daayinka lagama rajo dhigee waxaa kaloo la yidhi soomaali allow midee colaadda allow ka saar xumaanta ka suuliyo samaanta allow jeclee dagaallo sokeeye iyo saf iyo diriir laysku dilo dhibbaa ka siyaadayee allow salonsii talada middii subanoo habboon wargaboosow amiina waxaa kaloo la yidhi soomaalidu waa dad siman sinjiga oday waa mid qura sokeeye waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegane siyaasa kala qoqobay haho bashiiro waxaa kaloo la yidhi sareeda hadday ku waarto hadday siliciyaar dhib mudato samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh war kalamaaney siyaasaddii gabayaad ku waalateene maanta waxaan idiin hayaa toban xikmadood oo laga hayo adlof hildler kow waxa uu yidhi marka aad ku jirto iftiinka cid kasta adigay kula socotaa ama kula jirtaa haddaad samugdi gasho xitaa harkaaga kula socon maayo waana taa nolosha dhabta ah laba waxa uu yidhi noloshu waa sida kartoon jukulaatis ah mana garan kartid waxaad ka helaysid saddex wanaaggu waa maalgashiga qura ee aan weligii lagu khasaarin afar aamusnaantu waa waxa qura ee aan la mamnuuci karaynin shan haddaynan xadidin lacagaheenna iyagaa ina xadidaaya lix noloshu waa sida muraayadda haddii aad weji kulul ku fiiriso iyadana weji xun bay kuga eegaysaa dhowlcaddayn ku eegtid dhowlcaddayn bay kugu soo celinaysaa toddoba weligaa ha aaminin qof kasta oo aan lahayn ugu yaraan hal dhibaato ama hal dhaliil siddeed waxa qura dadka caajiska ahi sida dhaqsida ah u qabtaan waa inay daalaan sagaal ogow haddaad mid ka mid ah sirahaga u sheegto qof waxaad siisay waran uu kugu mudi doono maalin maalmaha ka mid ah toban waxaan kuu soo jeedinayaa buu yidhi inaad dagaalka geshid ee kuuma soo jeedinayo inaad jacayl geshid waayo dagaalka ama waad dhiman ama waad noolaan balse jacaylka noolaan maysid dhimana maysid war waxaa kaloo la yidhi dhulkannaga geedaan u dhalan kuna dhex noolaaday dhuumashana isaga soo degoo xididda dhaadheer leh oo dhoof ku yimid baa jiroo laayay dhirihiiye dhab ahaan dadkana waxaa ku jira qaar dhiggiis ah emaderow soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabaan wow dhimanayaan wow dhimanayaan wejigaega jari waalmadayo aniguba waxaan maqli jiray ah. soomaaliyo dhankeedii eh. dhawaaq farax le mooye dhiilna kama sugaaye dalkii oo dacwaahu wuxuu yidhi eh. dalag laygu beertiyoo durdur laga cabaayiyo dhirta daaqa bixisaba laygama dul weynine eh. dadka igu dhex nool baa damiirkiisu oo dibad iga jeclaadee dirin eebbe fidiyiyo waxaan ahay madaalaan war allah abu cabdulla raagan wuxuu yidhi dekeddi iyo daaqi iyo hadday deris yihiin beertii dafaqsiga adiga maxaa kuugu wacan dawladaa tahay war kalamaaney wiil yar baa wax uu su'aalo weyddiiyey nin aday ah oo waayo arag ah markii horraysana waxa uu yidhi awowba hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqii baa waxa uu yidhi awow haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin siddeed isnacb isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan laba wiilkii haddana waxa uu su'aalay awowe maxaa laga wadaa hebel waa nacab duqii waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefaf kala lumay oo mid walbaa cidlo waraabo ku cuno saddex wiilkii haddana waxa uu weyddiiyey awowe waa maxay tolnimada lafteedu waxa uu ku jawaabay awoowihii tolnimadu waa saddex nin gardaran qabashadii nin gar leh garab istaaggii iyo nin gooman garashadii afar waxaa la weyddiiyey awowo tolnimo maxaa dumiya maxaase dhisa waxaa loogu jawaabay tolnimo waxaa dumiya nin ismahdiyey ha isku mahdiyo wiilal ama hanti ha isku mahdiyo waxaa tolnimo dhisa buu yidhi tanaasul ragaan isu tanaasulin ma tisqaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awowe kadib haddana waxaa la weyddiiyey tol jabkii waa maxay waxa uu ku jawaabay tol jabkii ma aha cadow ku habsada ma aha xoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacanta u gasho doqon dan leh oon tooda tolaynin ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn waxa uu weyddiiyey tol yaa hoggaamin kara waxaana loogu jawaabay waxaa hoggaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa tol dhisa oo hogaamin kara hadda idinka idin taallaahe abdikuusow runtaa walileenay aqal tiir la'aantii keligiis ma taagne haddaynaan istaakuleen tabar yeelamayne ka tashada adawo isku tiirsanaada war waxaa kaloo la yidhi tabantaabadiiyo isku tiir sanaanbay gacmu tamar ku yeeshaa war kalemaane war ma haysaane jannaay cabdalle xero ciidanka xoog gul ahaayeen waa lagu dheelmaday bayraqdaar mayaa loo diray war al-shabaab dhagartoodii iyo dhibka waa ku niqiine ciidankii ma dharbaaxay maxay dhowranayeen horta ma iska dhacsheen weligiin kalemaanay warka waa dharartaan oo weliba waa dhabjisaane weerar qaraxyo ku bilowdaa lagu qaaday baa layidhi ciidankeennana waxaan kula yaabay xeradaa loogu yimaad waxna kama bartaan dheelmadka cadowga waa la daba joogaana waa dhahnaa mar kasta waa iska dhicinay oo waa iska difaacnay oo cadowgii waa jabinayna waa caadada qaadeen waa fashilayna weerarkay soo qaadeenna waa warkeenna laakiin waxaan marna la aqbali karin in xabaddu ka bilaabato xerada ciidanku degan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how waxaa caajiiba in coolaad lagu ciyaaca ranabdoon waxaa caajiiba in coolaad lagu ciyaaca ranabdoon coolaadiyo abaarkowdhe cana iyo nabad labadhe hadba kiyaad cugati calooshaada eh. geliisa cadilka eh. aqbalaya codsiguyuu ku siigili war kalamaanay war ma haysaane eh. madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo qadar bay ku kulmeen baa la yidhi ayagoo isaag fadhiyana anaaba arkay mar kale inay tartamaan miyay ka wada hadleen waar waad waalan tahaye kaasi galbay mid kale mooye salaan aan liyaa ahayn gacmalihaysa saar Eh. lisku soo runta laga siqaayasaasahaitay masaxanayti warwaad falantiina warka hayga qasanine eh. eh. odayaashu inay kulmeen baa xaqiiqo ah waxay ka wada hadleenna lama socdo xantuna waxay leedahay labada oday kuma ekee macaafahad iyo faarax baa kulmay xan kalena waxay sheegaysaa kulanka odayaasha qadar baa fududaysay xan kalena waxay sheegaysaa isku shaandhayn la filayo inay dhowaan dhacdo inuu damac uga jiro akhyaarta war anugu waxaan la yaabay waxaan arkay dad badan oo soo qoraya madaxweynaha oo booqday madaxweynihii hore sida iga muuqatay sawirradana madaxweynihii hore waa caafimaad qabaa booqashada cid xanuunsan baa la booqdaa marka madaxweynaha soo salaamay madaxweynihii hore ma dhahaan dalkiyo ku kulumeen haaladiis haddii la giimeeye siyaara yeleeretaas amal war dhaqanka siyaasadda soomaaliya madaxweynihii hore waddan uu joogo hadduu madaxweynaha shaqaynayaa tago waa soo salaamaa mar kasta war shantii sana lasoo dhaafay laysma soo salaami jirin war shantii sana lasoo dhaafay xataa haddii janaase iyo taxsi lagu kulmo laysma salaamayn madaxweynuhu asaga hore u sheego iska aarsi ma jiruu yidhi wargafuura miinadlanjiya dhibay uhuru kenyaatan aad salaanta magaadna warwar mahaysiina agaasimihii hore madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed wargadaha saaray masiir saxaafadeeda gobadi war dulyar dulmi kama dhammaado waraysi siiyey waxaa la weyddiiyey kursi uu kabiirkaagii fahad ku jabay maxaad u soo doontay ood u soo raadisay wuxuuna ku jawaabay anihii isagaba farmaajaa kabiirkeenna ahay war cabdinuur farmaajo laftirkiisa in doorashada looga raayay ma oga miya langi aw maalin wiinar tu toomoy un nasirbiyaaya kudhiiday dhammaanay war mahaysiine digtoorka boosco saddex sanno ka hor saxaafadda la wuxuu yidhi e. madaxweyne kursigaaga uma socdo e. laakiin waa kula talinayaa e. xaaladda sool iyo sanaag haddii aanad wax ka qaban waa ka sii daraysaa cali khaliifna waan ogeyn meesha aad marisay maantana waxay joogtaa halkii gaariyo ahayd dhalaal baa iman doonta dadka soodiya awdal ee aadanu hakrateen raacdadoodu adkaato lagu raajaylays saddex sano way dhowdahay gaariga sagaashan iyo afartii buu sidaa yidhi soomaaliduna waxay tidhaahdaa dhahdaa tala waa yeel haddii la qaato weer ar ma cuneen war kalamaanay qaranka somalilan war kama haysiine labadii xusbi ee muuse bixi abaabulay uu midaa taash madax ka ahaa midna xagla toosiye madax ka ahaa labadiiba way ka tanaasuleen waxay yidhaahdeen muuse iyo maamulkiisa lama shaqayn karro war faratoon iyo koore iyo indho indho waa rag daacad oo dowladda somalilan la shaqeeya war magaboosaa kuu sheegay aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tiifiga aljasiira wareestay uu yidhi soomaaliya ma aqbali doonto dalkeeda ajnabi ku soo duulay in dalkeeda dal kale looga duulana ma aqbali doonto wadammada afrika iyo kuwa carabtana wada shaqaynaa naga dhexaysa mar la yidhi shabaab ma wada hadlaysiinna wuxuu yidhi inti soomaaliya ee fikirka qaldan inay ka laabato u diyaarsan waa wada warrami karnaa laakiin ajaaniibta wax warhu nagama dhexeeyaan war kalemaanay war ma haysaane geedda soomaalida la yidhaahdaa iyadaa isu dhammaynaysa ceerta liidaan dhowaan tegey makhaayadaan fadhiistay waxaa la yidhi yidhi fiishna ruweyma kuu keenaa kadib markaan ka soo cadhoodoon makhaayad kala tegeyna waxaa lay keenay moos turkiga laga keenay markaan kaana ka cadhoodoon makhaayad kala tegeyna waxaan haynaabay dhaheen ukun ama beed isbayn laga keenay taana markaan ka cadhoodo makhaayad kala tegeyna waxaan haynaabay dhaheen asalaata meeraadka laga keenay waxaasoo dhan markaan inta ka cadhooday xaafaddaydii ku noqdayna anigaanba war iska hayna ilaan ilaanyaaya etoobiya laga keenay ayaa cuntada la sameeyey marka waxaa ii caddaatay ilan dadka dadka keliya maahae eh, xitaa cuntadii inayna qurbajoog noqoto war xildhibaan madaxuu xanuunay ayaa diyaarad inta raacay oo barashtimal waxa u doontay nairobi war dadkaanu afar iyo labaatanka saaxa nala caawiysay u lahaayeen macal ganacsatadoodii wax dalkooda yaallay u soo gadaan war war ma hayside hilib idaadoo dibadda laga keenayaal war kalmaanay war ma haysaane soomaalidu sootay ku mahmahday waxaan ku cunaynba waa la cunaa war dadkan anigu waa la yaabay caqligana ma loo keenay war ma yukrayn baa laga soo dhoofiyey maqabadiyaa meel kale ka baxa nimayo aan welwelba mayba iinka dolana dhara abitaanga isi abitaanga imbaa isi yaleyin qaraayi kajogubyayleydahanshiide warwar ma haysaana dadkii beeraha falan jiray intay soo barakaceen baa xirye loo sameeyey bil kastana taleefonkooda lacag loogu tuuraa marka waxaan u maleeyey midka soo barakiciyey iyo ka lacagta u tuurayaaba inay u heshiiyeen dadka jiifoo jakmiya waraan jagjagdiigma gorane yiifoy eh. waana jaradheleleere war madow qofaan wax kaa sheegi naacayda kuma bannaana war dadkaasu meeshay ka soo barakaceen mid uga haray wuxuu yidhi eh. mooye iyo maxaar iyo kal iyo muduc anoo heesta eh. maaw iyo masaar iyo midiyo midigta ii taallo maalis iyo magaadiya anoo aqal mug weyn heesta marda iyo mariin iyo dhig iyo udub ku miisaaman maamuus wanaag liya ah anoo meeldugsiya seexda anoo mayrageel maali jiray maalna dhaqanaayey madadaalo beeniya ma raba mool la ii qodo e marti cayr u noqo ma anoo heesta mahaddaan kaloo la yidhi nintiisiiba daayacay kan kale dugsanaya ani igala doqonsane waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kaalmaan ee ka horraysaba waxa ay qayb tahay in barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan kaysanta kulmi doona sidaas nabadgelyo